baryo wixii ku arooray baabkan u baabaya marka xajka loo socda in dilxulayfa la baryo wixii ku soo aroor daliilah ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun lix boqol iyo sagaaliyo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala اimaam nas bna ciisa ibn ibraahim ibnu mahruud almisri wa can ibn wahb cabdulahi bn wahb اlmisri wa xaafid caabid qaal qaalic baa idiin qora sooma waa qaala qaala weeyaan magac qof ha qaala wuxuu yidhi akhbaranii waxay u yunis ibn zayd leyli wahiqa can ibni shaabi zuhri qaala akhbaranii cabdullah ama cubaydullah ibn cabdillahi ibni cumar waahiqa iqa ana abaahu abiis cabdillahi bn cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhuma qaal wuxu abdillahi bn cumar baata waxaa baryey rasul rasulka sal slm wuxuu baryey bidilxulayfa meesha dilxulayfa la ayuu baryey bibaydaaa meel bannaan ayuu baryey nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi wasalam bibayda meel bannaan waa yahay wasallaa nabigu kutukaday wuxuu ku tukaday fii masjidiha meesheedii lagu tukanayna waa ku tukaday nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam salaadaas laba salaadood baa suuragal in salaatulixraam oo muxuu ahaa markii la exraam kadib ay dadka qaar tukadaan waa laga yaabaa waxasala kaloo suuragal ah inay salaad fariido ahaydn waa suuragal taasaynu u badanta wallahu aclam maxaa yeeley exraamka wax salaad oo gooni u ah oo laazim ama mustaxab ah oo kolleyba aad u cad ma muuqato wallahu aclam xadiid laba kun lix boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasacd raxmana cabda ibnu cabdilaah alkhuzaaci waa iqa can suwayd ibnu camr alkelbi waa iqa afxash ibnu xibaan alqowla fiihi walam yaأti bidaliil suwayd marka waa nin iqa ah weeyaan laakiin ibnu xibaan aad buu wax ugu sheegay laakiin wax daliila ma keenin can zuhayr ibni mucaawiyat aljucfi waa iqatu habt ila ana samaacahu min abi isxaaq sabici fii aakhirihi can muusa ibni cuqba mowla aali zubayr iqatun faqiihun imaamu fi lmaqaazi ahay ibnu maciin inuu eh, mxuu aha dacfi ku sheegay may ansixin can saalim ibni cabdillahi bni cumar ibn khaaab raximah llah waa iqatun faqiih can cabdillahi bni cumar ibn khaaab radi allahu canhuma can rasul rasulka wuxu ku wary sal sl anu rasuulkeenna wa huwa nabigeenna fi lmucarasi meeshii la degaayey oo bidilxulayfati dilxulayfo ku yeelo oo la baryaayey utiya waa loo yimid nabigeena sal slam yaa u yimid min allahi waa loogu yimid min allahi ayaa looga yimid oo malaga u yimid faqiila waxaa loo yidhi inaka adiga innaka adiga bibaxaa'in meel eh, ballaarsan amaba meel boos mubaarakatin barakaysan ayaad ku sugan tahay ayaa lagu yidhi nabigeena sala allahu calayhi waali waslm yaa ku dhihi marka malaga dhihi waake waa jibriil mid kale maaha xadiid laba kun lix boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nas abarna mxamed bin salawat almuraad aljamali wa iqatu والحاrث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع waa ثقة ثبت م اقاسم عبدالرحمن القاسم العتقي wya waa قال حدثني مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن مولى عبد الله بن عمر waa فقيه عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنa رsuل صل سلم أناخ wuxuu عن cمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ana rasuula rasulka sala allahu calayhi waaalih wasalam anaakha wuxuu ku tujiyey hashi u saarnaa bilbaxaa meeshii badxaa ahaydoo bannaanayd alladii bannaankaasoo bidilxulayfa meesha dulxulayfa la yihahdo magaalada madiina iyo dadka reer madiina meesha ay ka xirtaan ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hashi u saarnaa ku tujiyey ama fariisiyey biluqatikum wasallaa biha nabigeenna halkaas ayuu ku tukaday sala allahu calayhi waaalih wasalam baabu lbaydaa ama albaydaau hunaa maxalu bayaanihi meesha bannaanayd axaadiis ku soo aroortay caddayn la cadday ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun lix boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadis daciifa qaala alimamu nasi ala sl abarna isxaaq ibn ibrahim alxandari wa iqatun habt xuja qaala xadaana nadr ibnu shumayl wa huwa ibnu shumayl wa iqatun habt qaala xadaana ashcad wa huwa ibnu cabdilmalik wa iqatun faqiih can xasan xasan ibnu abi alxasan albasri wa iqaة faqiih faadil mashhuur wa kaana yursil kaiira wayudlis can anas mali wuxuu ka wariyey radia اllahu tacaala canhu ana rasul salى اllahu alayhi waali waslm salaa wuxuu tukaday ahr salaada duhr bilbaydaa meeshii banaaneed ayuu ku tukaday nabigeena salى اllahu alayh waali waslm uma rakiba marwaxadan iska damiye maamed marwaxadan iska damiye labada masjidka waa cidl wa joogmana waayahay ana rasul rasulka sal slam salla wuxuu ku tukaday duhr salaad duhr bilbayda meeshii bannaanayd uma intaa kadibna rakiba gaadiidkiis ayuu koray wa sacida wuxuu koray jabal albayda meesha bannaanayd buurti yaro ku taal ayuu koray fa ahalla wuxuu ku dhawaaq bilxaji iwalcumrati iyuu ku dhawaaqay xiina salla duhra markuu duhurku tukaday lakiin xadiidka muxuu yahay waa daciif wadaciif laa taquumu calayhi alxuja xadiid kaloo saxiixeeda soo marnay ayaa kaaga filan alquslu liihlaal alquslu qabays loo qabaysto ayuu baabkan u baab yahay lilihlaali xilliga xajka la xirani amaba cumrada la xirani in loo qabaysto inay sunnata ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun lix boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alي maxamed ibn salamat almuraadi waa iqatun eh, habt wاlxaariث ibn miskiin qira'aة calayh waana asmع wa iqaة habt wاlafdu lahu hal mar lagama yaabo alimaam النasaaئي alيh raxmat الlah inuu hilmaamo qira'aةa calayhi waana asmع alxaariث ibn miskiin waad garanaysaa waa ninkii sida aan tooska ahayn wax ugu qaadan jiray isku ina raacsanaayeen sheekhiisii oonan toos ahayn waa intuu kaadka u yargala ayuu ka dhegaysan jiray haddase waxaa weye dad kama dhegaystaan ama kor ama meelo fogfog oo life kama dhegaystaan sidaas oo kaleo laakiin oo sheekaas uusan raalli keenay ahayn sheekha raalli kama ahayn laakiin tan annaga wadna waxaa wey raalli io ziyaadan ka wixii meel fog ka dhegaysta ajar badanaa ugu sugan annagana nooga sugan insha allah tabaaraka wa tacaala iyo cidda ka shaqaysa in meelaha uu gaaro xaarid ibnu marka qisadiisa waa taqaanaano maalin maalmahaka xertu wuxuu ka mid ahaa abu daawuud cafan imaam anasaa'i kadibna dharka oo rasmiga ah, rasmiyaadka ama officialka dadka muxuu ahaa dowladda u shaqeeya iyo dharka ay xirtaan labiska khaaska oo qurux badan ayuu soo xirtay nooca maana nasaa-i iyo ninka amiirka oo meesha maamula iskuma fiicnayn wuxuu isdhahay marka kan adaa laguu soo diray adigaa laguu soo dirayo inuu muxuu ahaa ku jaasuusa ayaa loo soo diray iyo iskuma ficnaan iyo nasaa-i nasaa-i iyo amiirka magaalada iskuma ficnayn labadaba yani waxaan isku fiicnayn marka hore xaggee wax ka hallaabeen waxay wax ka hallaabeen amiirka iyo nasaaya isku xuma soo iskuma xumayn kadibna alxaari oo marka dharka rasmiga ahoo badlada hadda marka kenya la jooga dharka rasmiga ahoo caadiga hadda qof dadka madaxda iyo dadka dowladda u shaqeeyay ay xirtaan waa kootigaas iyo sarwaalkiis oo isku nooca iyo ceejintaas halkaa la iska ceejiye soo maha shaati cad ama shaati buluug iyo wax noocasaana hoose ay ka jirta saasoo marka iyo kabo madow waa saas maogta iyo qofka timihiisa inay sida dhallinyaradu xirnayn bahalo ay ahayn oo si adig si mucayan ha jirta staahil mucayan ah oo qofka officialka ah marka hadda khaliijka aad joogta officialka waxaa weya waa inaad mishlaxa halkaas ma arkin cabaayadan mararka qaar lagu khudbaya aan ku khudbayni ragga ay xirtaan mishlaxa ayaa la yihahda mishlaxaas iyo in waxaa weeyaan bahashi cimaamadan cas amaba tan cad waxay noqotaba la saarta korna laga saaro alciqaal dabarkaas madaxa laga saaro ma garatee marka kabahana inta badan xilligaas waxay noqonayaan kooya amaba buud ay noqonayaan kuwa openkana waa dhici karta lakiin uma badno kaas marka waa dharka rasmiga ah oo marka hadda xafladaha rasmiga la joogo qofka dusankaa wadanin banaanka lagu celinaya lama soo daynaya waa wax rasmi dhar rasmi ah marka dharkaas noocaas isagoo xiran ayuu marka majlis soo fariistay tacliinta waana xirow markaasuu ka sheegay wuxuu yidhi warkan dharka rasmigu xihan yahay dowladdii ama lasoo diray ama la soo diray kadibna markaasuu ka buriyey majliski wuxuu yidhi maya majliskayga ma imaan karta ka tag bish uu fiiji cilmigina u baahan yi muxuu samaynaya marka muxuu samaynaya yaa la fiijini afwan cagsi waa cagsi ayga noqota afwan raalli haada ah, waxay isku xumaa marka muxuu ahaa xaari iyo waxaa isku xumaa iyo amiirkaa isku xumaa afwan ninka marka labiska qurux soo xirna waa ninke alimaam nisaa ah, iska dababarta alimaam nisaa marka wuxuu soo xirtay dharka quruxda badnaa oo ofishalka ahaa marka waa la buri imaam nisaa yaa la buri yaa burina sheekhiisa oo xaarisa kadibna wuxuu samaynayaa kaadkuu fadhiisanaya marka halkaas laabkaasuu fadhiisani cilmiga marka wuxuu halkaas ka dhegaysani iyo qiraa'atan caleyhi waa lagu dul akrin imaam nisaa imaam ah, ninka la yihahdo xaaris ibn miskiin ayaa lagu dul akrin imaam nisaa in uu dhegaysani cilmigii laakiin mana fadhiyo asaga kuma dul akhriyin xirtii loo ogolaa meeshana kuma jira marka wuxuu leeyahay qiraa'atan calayhi akhrin lagu dul akhriyey wa ana anna asmacu an maqli intaad joogtaa laakiin meel qarsoon kaadku ku jira ma garateen marka xadiid kasta wuu sheegi saasuu dhihi waxay kutusinaysaa waraca ku jira raggaas calayhim raxmat ullah jamica ilaahay dartii sidaa darteed ayaa allah subxaana wa tacala cilmigooda wuxuu ka dhigay cilmi rakaysan oo ilaa qiyaami saaca saas loo akhriyo oo masjid walba iyo meel walba laga akhriyo qaala imam nasaa-i baa leey am bukhaari am muslim wahaakada ragga la midka ah waaya ninka la yihahdo imam nasaa-i marka wuxuu leeyahay akhbarna moxamed ibn salamata almuraadi wاlxaariث ibnu miskiin qira'aة calayh wa an asmac wاlafظu lahu lafdigan weliba aan sheegi doono waxa iskala xaariث ibnu miskiin ba iskala can ibn اqaasim cabdiرaحman اqasim cutaqi waa iqa qaala xadaثana malik imam alhijra can cabdiرaحmaan ibn اqaasim bn abi bakr الsidiq wa waa iqa can abihi abihi oo ah qaasim ibn muxamed kii hore wuxuu ah cabdiرaحmaan ibn qaasim ibn muxamed ibn abi bakr sidiq qaasimna waxaa wey waa ibn muxamed ibn abi bakr sidiq wa waa iqaة axad الfuqahaaءi الsabca fii cahdi الtaabiciin can asmاء binti cumays alkhacamiya gabadhaas asma oo xaaska sida abubakr ahayd radi allahu ta ardaha saxaabiya jaliilka ah annaha iyada waladad waxay dhashay muxamed bn abi bakrin asidiiq ayaa waxay dhashay bilbaydaa meesha banaaneed oo dulxulayfo ku taalay ayay ku dhashay intee loo socdaa marka yada xajkiaa loo socdaa xajatlwidaac fadakara abu bakrin ayaa wuxuu sheegay daalika arrinkaas dhalmadii gabar ay dhashay ayuu wuxuu sheegay rasul u sheg sal slam faqal wuxuu yihi nabigeenna ala sl slam murhaa gabadh waxaad fartaa ha qabaysato uma kadibna lituhilla xajkaa xirato saas ayuu nabigan amar bixi sal slm laakiin dawaafkii iyo sacyigii dawaafki khaasatan sacyiga dabcan waa in dawaaf ka horeeya dawaafkii iyo kacbadii ilaa ay daahir samaynayso sidaa weeyaan marka ikhtisaalka wuxuu daliishada marka imaamka caleyh raxmat ullah nabigeena wuxuu yidhi murha faltakhtasil uma lituhilla xadiiska laba kun lix boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nas akhbarna axmed ibn fudaalata ibn ibrahim النسائي وصدوق ربما وهم قال حدثنا خالد ابن مخلد القطواني ويان وصدوق يتشيع قال حدثني سليمان ابن بلال القرشي مولاهم واثقة قال حدثني يحيى وهو بن سعيد الأنصاري واثقة ضبط حجة قال سمعت القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق واثقة يحدث عن أبيه أبيه سوك والرمي وأها محمد بن can abi bakrin sidiq radia allahu tacala canhu arda anahu sayid abubakr wa radya can abihi kadalik kharaja wuu baxay xaajan xaal uu yahay mid xaj u socda anahu abubakr sidiq kharaja wuu baxay xaajan xaal uu yahay mid la xajina maca rasul la xajina sal slam xaajat alwidaac ama wadaac xajkii isagootinta ayuu nabigana la xajiyay calayh sala slam wa macahu waxaa la jirtay imraatu haweenaydiis asma bintu xumays alkhaamiya ayaa la jirtay oo qoladaa u dhalatay falamaa goortii kaanuu ahayden bidilxudayfa ay joogaan waladat asmaau asma waxay dhashay muamada muxamed bn abi bakr asidiiq ayay dhashay radia alahu ta arda faata abu bakrin anabiy nabigu yimi sal sl faahbar uu sheegay faamaru nabigan wuxuu faray sal slm an yaamuraha inuu faro an takhtasila inay qabaysato uma intaa kadib tuhilla ay xerato bilxaji xajka wa tasnaca ay samayso markii la taga maka iyo inta lagu sii jiraba xajka oo loo socda maa yasnacu اnnaas dadka waxay samaynayaanoo camal ah oy la imaanayaan ayayna la imaada ilaa anaha ayada laa tauufu ma awaaftay bibeyti beytka ilaahay ma awaafaysa ayada iyo qofka xaydkaaba waa lamid inti kale camareed waa samayni carafay aadaysa minay aadi musdelifay tegi dhagaxii tuurani xoolihiay gowracaysa wamaa ilaa dalika camalkii o dhan waa imaanaysa laakiin awaafki maya awaafki ma samaynaysa ilaa ay daahirka noqoto qabayskaas hadda waxaa weyaan waa u baahan qabayskaas ma gabadha nifaaskaas iyo dhiiggaasa iska dhaqaysay mise waa qabays horta wujuub meesha ma yeelo hadduuba janaabo meesha olin ama xaydba laga qabaysanayni laakiin waa mustaxab sunno weeyaan laakiin su-aasha uu sheekha weydiiyey waxaa weeyaan yacni qabayskaas gabadha la faray ma istixaadadaas awgeeda loo faray mise waa qabays aslanba mashruuc ah imaam anasaa'i wuxuu ka qaatay inuu qabays mashruuc yahay aktar ahlicilmina saas ayay qabaan weeyaan nabigan uuba qabaystay calayhi salatu slam ficilkiisa ayaaba laga qaadanaya weliba hatan halkaas aya waxaa loo saaray catar khaluuq la yidhaahdo oo catar aroos ay yidhahdaan akhyaarta dhihi jireen culimada naga ay dhihi jireen raximahumullah halkaas inta la kala sheexeey halkaas timihii ayaa halkaas laga buuxiyey markaasaa wuxuu leeyahay anas inuu hayaan filaya mise abdullahi bin cumar anas inuu hayaan addu filaya wuxuu leeyahay waxaan arkay caaisha iyo laftarkeedii wabiisa yani laftarkeeda waa caaisho marka intaan gacantayda ugu mariyey catarkii aan saa u saaray markuu qabays kadib oo isnadiifiyo dhar fiican u xirtay halkaas intaan u saaray ayaa biriqbiriqa iyo dhalaalka catarka aan nabigeenna calayhi salatu salaam timihiisa meeshaay ka sheexaysan yihiin aan ka arkay leeda marka in laisnadiifiyo waa hadiga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam nacam way ihanayaan ayaga waxay samaynayaan xafaadada iranayaan weysaysanayaan cafwan way qubaysanayaan marka wa iska dhaqayaan wixii kadibna waxaa weeyaan xafaadada ay iranayaan wax uun celi inay soo baxaan wixii soo baxa marka looma abayeelay waa caadi salaada lagu tukani awaafkia lagu samayni wax ishkaaloo ku sugan habeyarat malaha salasalbowlka iyo salaska kalo asna oo muxuu aha dabeesha iyo kolley xataa muxuu aha saxaraha qofka aslanba diintan waa diin yusriga diin yusri wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj wax culays ah ma lahaba jannadan insha allahu tabaaraka watacaala waxaa weeyaan kullu ummati yadkhulu janna weeyaan ilaa man aba annagana insha allahu tacala maaba diidaynaba ya qof diida janna miyaan ugu jirin ilahu jannana sii ilaahayna subxaana wa tacaala waxbaba kuma falayo cadaabkeenna haba yaraatee maxaa u daliila ilah wuxuu le subxana wa tacala maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum waamantum haddii laba un idinka helo shukri iyo iimaan haddii laidinka helo cadaabkiina muxuu ku falay alla waxaa ugu kordhi hadduu dhammaanteena wada naaro rabbigan subxana wa tacaala alla ma waxaa u kordhi marka rabbi wuxuu le maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum aamantum ilahay cadaabkiina muxuu ku fali haddii shukri iimaan lidinka helo wa kaana allahu shaakiran marka saa weeyaan waa yahay gusl اmuxrim qofka muxrimka inuu qabaysta ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun lix boqol iyo شhan iyo lixdanaad waa xadيث صaxiixa qaala الimaamu nasي alي mt akhbarana qtay bn saciid ibn jamiil bn طريف الbaqlani waثiqaة tabt can malik ibn anas imam da الhijرة can zayd bn asm cadaw waثiqaة faadil can ibrahim ibn cabdilaahi ibn xunayn waثiqa can abihi abihiis oo ah cabdilahi ibn xunayn waثiqa isna can cabdilahi bn cabaas radi الlahu taعala anهuma iyo wlmiswar ibnu makrama radia allahu tacala canhu arda anahuma iyaga ikhtilaafa waxay isku khilaafeen bilabwa meesha abwa la yidhaahdo ay isku khilaafeen faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi yaqsil اmuxrimu qofka muxrimka hadduu qabays damca rasahu madaxiis u dhaqan karaa wuu dhaqi karaa waa loo ogoli meesha maxaa laga orina mataqaana markii madaxa la dhaqa timaha qaar sooma go-ayaan in la gooyana lama ogola weliba carabta timahu ay daysan jireen lidaalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam timuhu xoolaan jiray ya tima oo ilaa garbaha ama dhagaha hoos u dhaafaan oo saas ayuu nabigeena lahaan jiray calayhi salatu sxabada nabigeena qaara ka darnaa marka timahaas markii gacmaha la gelgeliyo waxun waa ka soo dhacayaan weliba timaha carabta iyo dadkan m umadahan cadadka ah intooda badan timahooda way ka nugul yihiin meelaha ay hayaan malaha jirkooda malaha ka nugul waa soo go intooda badan ama in badanoo ka mid a ah. o faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi yaqsil اmuxrimu qof muxrimku u dhaqi karaa rasahu madaxiisa wa qaala miswar miswar mkhraman wuxuu yidhi laa yaqsilu rasahu madaxiisa ma dhaqaayo faarsalanii ibnu cabaas ibnu cabaas ayaa wuxuu i diray ilaa abi ayuub اlansaari diraya ninka la dira ma taqaanaan waxaa la dira cabdilahi bn xunayn ayaa la diraya abu ayub alansaari oo saxaabada nabigeena raggeeda culammada weyn ka mid aha ayuu i diray as'alhu can dalik arrinka anoo weydiini fawajadtu waxaan la kulmay yaqtasilu isagoo qabaysana bayna qarnay albir ceelka labadiisa karkaar ama labada muxuu ahaa geedoosaa u taagan oo wadaanta lagu xiro isagoo ku dhex qabaysani oo dhan kaga qabaysani ayaan la kulmay wa huwa isagana mustatirun biawbin marana isku qariyey oo isku asturay fasalamtu alayh waan salaamay waqultu waxaan idhi arsalnii ilayka cabdullahi bn cabaas baa ii soo kaa diray asaluka inaan ku weydiiyo kayfa sideeba kaana uu ahday rasul rasulka sal slm yaqsilu ra'sahu madaxiis mid dhaq wahu muxriman isagoo muxrima muxuu samayn jiray fawadaca abu ayuub wuxuu abu ayuub wuxuu dejiyey yadahu gacantiis wuxuu saaray calaa hawbi maradii isaga asturaysay ayuu gacanta saas yihi waxyar hoos buu u dejiyey kow haye faaahu hoos buu u dhigay xataa badaa rasu ilaa madaxiisa uu ka muuqdo uma qaala wuxuu yidhi ilinsaani nin iyo qof yasubu alay alaa rasi madaxiis biy ku shubaaye linsaanin yasubu calaa rasi madaxiis biy ku shubaay ah, ayuu muxuu ahaa ku yidhi yani ku shub uma intaa kadibna xaraka ra'sahu gacantiis ku dhaqdhaqaajib biyadayhi labadiis gacmood buu ku dhaqdhaqaajiyey fa aqbala bihima markaasuu la soo qaabilay saas waadbar biyihii oo loogu shubahaya saas yidhi saana yidhi soo ma jeed wa qaala wuxuu yidhi hakadaa sidaan baan ra'aytu arkay rasul rasulka al sl sm yafcalu isagoo saas samayna ayaan arkay marka timaha in la dhaqda marka xajka lagu jiro dhib ma lahan laakiin waxaa la iska dhowrayaa shaambada carfaysa lama ogola maxduuraadka ixraamka ay ka mid tahay waxaa kaloo la ogolaan saabuun cadarta catarta tii la dhihi jiro taqaaneen saabuuntan caadiga aho eh, muxuu ahaa faaga iyo noocyadan carfa maya laakiin saabuun geedka iska caadiga ah, midaan rugada oo dharka waa lagu dhaqdo wax dhibaato ma lahan ixraamkana qaar loo diyaariyaa jiro oo saabuunahan kale oo qiimaha badan la midka ah. laakiin aanan caraf haba yaraate aanan lahayn waa lagu qabaysan karaa iyadna wax ishkaal ah ma lahan adigo carfa iska ilaali intaad xiranta iraam ku jirta baabunahyi waaa laga dad qaarna yihahdaan ma maalinta aan ka taga nairobi ilaa aan ka soo noqdo wax arfa ma taabanay miya oo labaatan maalmood soddon maalmood maqnaan intaas wax arfa taabanay may saa maahan qadiyadda noocaas maaha waxaa laga yaaba halka inaad ka baxdo oad meesha bacdal cisho ka baxdo kadibna subaxdii aad cumro samaysato duhur ka hore aad darki iska dhigtaba ood caadi catarkaagii iyo howlahaadii dhan aad iskaga soo noqoto kadibna aad ilaa sideedaadka sugto ood toban beri sii joogta tobanka beri kadib sideedaadkaad ihanaysaa sideedaad sagaalaad tobanaad ko tobanaadka maalinta la gaaro waa iska furaysaaba oo marba haddii aad dawaafkii iyo sacyiga iyo waxaa weeyaan gawracii iyo hadyiga la gowracay iyo dhagax tuurki iyo intii haddii aad midka aad laba samays ka mid a ah, dharka waa iska dhigaysa catarkaadina waa iska isticmaali hakada soo ma garan yani waxaan kala jeedaa marka masalada masale saa usii dhib badan ma inta la wadana marka ixraamka weliba annaga xilliga inaan la joogo waxaabaa laga yaabaa dhammaan inay noqdaanba afar maalmood bas maalin ood sii socoto labaatan iyo afar sa wax ka yara iyo mar saddex maalmood ugu badnaan ama laba maalmood io bara laba maalmood io bara sidaa weyaan ama laba maalmoodba xataa inay bargaarina laga yaaba waayahay baabu nahyi rabi baabkan baabi can iyaabi dharkii almasbuuqati la kalareeyey oo muxuu ahaa la mariyey sibqiga amaba kariska ahaanta la kariyey baabu nahyireebid laska can ithiyaabi dharki almasbuuqati la kariyey bilwarasi bilwarsi waraska lagu kariyey wazacfaraan fi lixraami ixraamka in loo isticmaala dharkan kariska caadiga waa taqaanaan oo zacfaraankeeni yara haruudhaan tahay waraska iyo zacfaraankii waa huruudka iyo waxyaaba la ah waxaa cagaa jaallaha iyo wix la midka ah dharka waxaas la mariyey oo kariska hadda si fiican waxad u fahmi kartaan dharkan kariska ah baatiyadan la kariyo soo ma arkid kariska kuwaas weeyaan dharka isaga in lagu ixraamto oo lagu xarmado in liska reeb ayuu baabkan u baab yahay xadيث لaba kun لح بqل iyo لح iyo لحdanaad wa xadيث صحيixa qاla الimaم النسي عليه أخبرna محمد بن سلمة المرادي ثقة ثبت والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع wa ثقة ثبت hy من قاسم عبد الرحمن قاسم العتقي قال xدثني مالك بن أنس بن دار الهجرة عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر raximah اllah waa iqa can ibni cumar radi allahu ta anuma qal abdulahi bn cumar nahaa wuu diiday rasul rasulka sal slm an yalbasa inuu xirto almuxrimu qofka muxrimka ah hawban mara masbuuqan la kalareeyey amaba la geliyey khad bizacfaraanin aw biwaras biwars waa haruud iyo wa noocaas dharkan kariska ah weyaan xadidka laba kun lix boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadis saxiixa may dharkan caadigoo kalaraysan hadda maradan saan aho caadi kalarka ah ama madow ha noqoto amaba casaan ha noqoto amaba wixii la midka ah wax ishkaal kuma sugna laakiin caddaanka ayaa fadli badan waa noo imaan doontaa insha allah tabaraka wa tacaala ya masbuuqa la diida midaan muxuu ahaa oo kariska caadiga ah. noocan midibkeeda caadiga ah. hadda tan mogta aan wadanno haba noqdo kalar laakiin waa hal midab oo nooco ah lakiin waxaan kariska ah waa dharnaageed weyaan dumarka ayaa isticmaalo ninka ragga ahna dharkaas looma ogola sidiisaba dharka masbuuqa ah looma ogola lidaalika rag waxad arkaysaa ka samaysta shaatiyo wax ka tash noocaas iyagoo masbuuqa ah. ma ma qurux badna african dreska oo kale ha ma qurux badna african dreska isna kal waxaa la geliyaa kalarka kari karis maaha masbuuqa waa ka midkan kariska ah Mhm. waayahay xadiidka laba kun iyo lix boqol iyo toddoba iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam sa akhbarna maxamed ibn mansuur aljawaaz waa iqatun can sufyaan ibnu cuyayn waa imaamkii can izuhri can saalim ibn cabdillahi bn cumar can abihi cabdillahi bn cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhuma waraxima jamiica aruwaat aladiina dakarnaahum qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cabdillahi bn cumar su'ila rasul rasulka ayaa xaa loo maa yalbas muxrimu qofka muxrimku xihan min iyaabi dhara nabi allow qofka muxrimka dharku xidhna noo sheeg qaala wuxuu laa yalbasu ma xirto alqamiisa qamiis shaati noqoya amaba kan dheer noqoya ma xirto wala alburnusa jaakeetka koofiyadiisa ay isku talan yihiin ma xirto burnuska waxaa weeyaan waa shaatiga ama khamiiska koofiyada wato ama jaakeetka qolyahan maqaaribada mataqan ree morocco amaba ha noqdeena maqrib alcarabi ama ha noqdeena jazaair ama ha noqdeena tunis ama ha noqdeena qolyahan kale oo waxaa weeyaan libiya mandiqadaas intooda badan khamiiskooda caadi intasaan kuleti iyo abaabka ma lahan koofiyu wataa burnus maqaaribada saa weyaan kaas weyaan burnuska lama ogola burnuskaas wala saraawiila sarwaalliyaalna lama ogola ama sarwaal lama ogola wala cimaamata cimaamadna inaad madax duubato walow sheekh kasta lama ogola walaa awban marana lama ogola masahu warsun mxua waraska noocaas haruud ahaanta ah walaa zacfaraanu zacfaraan walaa khufayn laba khufna lama ogola khufaynka waa kuwan eh, raggan walaalin tabliiqa ay aad u isticmaalaan soomaan arkin kaas ayaa khufayn la yidhahdaa waana in la masaxana dee eh, waad ogsoontihin wuxuu ku soo arooray oo adilla ah fain lam yajid naclayni hadduusan laba kabood helin ama heli karin falyaqطachumaa labadii khuf xajara ila khufaynku waa dheeryihin qaara jilibka xataa ku dhowaan xataa yakuuna ilaa ay ka noqdaan aara min alkacbayni labada hanqow kuwa ka hoose ilaa ay ka noqdaan oo kab caadi ah oo kale ay noqdaan hagooye weeyaan wax hanqow ka koray looma ogola intaas ayuu nabigeen amar ku sal slm ninka nabigeen wuxuu weydiiy muxuu xiranayaa wuxuu xihan karaa waa badan yihin lama koobi karo dharka noocyada xihan kara lama koobi karo laakiin nabigeen wuxuu diidey wuxuu sheegay inta aan loo ogolayn dharkan kale waa boqolaal iyo kumanaan dharawa lama koobi karo laakiin intaan loo ogolan baa la diiday qaacidadiisa maxay tahay marka qaacidada waxaa weeyaan horta wax kasta ninka ragga wax kastoo madax daboola ah looma ogola qodob qodobkaas madax dabool looma ogola nooc kastaba aad ama koofiyad islaan ha noqoto ama midaan cowboyd iyo midaan muxuu ah, ha noqoto wax madax daboola ah looma ogola oo ku dhegan laakiin dalladda iyo gaarigaho aad ku jiro iyo guriga aad waxaas dhib ma lahan teennada iyo madaxa wax saarana loola jeedaa soo garan qodob qodobkaas qodobka labaad wax loo talay jirka habkiis gacan gacan kale kuleeti feera lug wamaa ilaa daalik waxba la talay oo jirka loo talay jirka tafaasiishiisa wa loo talay ayadna lama ogola labadaba lama ogola intaasaa marka ugu filan intaasa waxaa kaloo la ogoleen dharka masbuuqa oo haddaan ka hadlaynay oo kariska ah isna lama ogola laakiin wixii ka soo haray oo dhar ah macwis kala furan oon isku talnayn oon dharka loo talin iska xira go-aan muxuu ahaay yani waa casharaat اamwaac aad iyo aad ba mxuu ahaa ay u tira badan yiin wii la ihan karay inkastoo hadda beryahan dadka ay ku soo dharkooda u koobmayo sarwaal iyo qamiis iyo macus ya <laughs> iyo funaanad iyo koofiyad iyo kaba in koobana wii la ihanaya laakiin berigii hore yani noocyo aad u badan dhaa la ihan jiray oo magacyo aad u badanla inkastoo haddaba magacyo badan ay jiraan kuwaan qarqararsan hataa waa la hartaa soo arkin kuwaan jilbaha iyo meel walba ka bannaan maxaa soo socda akhwaano ya markaad aragteen <laughs> dad jilbahoodii ay marka dambe waxaan u malayna kuwa cawrada inta cawrada bas la dilaacay inay soo bixi doonaan oy dhalaq dhalaq dhalaq leeda yaa sheekh <laughs> ilahay nama soo gaarsiiye axudu billah xaqiiqatan walaqad sadaqa calayhi ibliisu dannahu soo ma faاtabacuuhu ilaa qaliila ilaa ilaa ariiqa miya yani markuu ilaahay ka hor dhaartay ibliis uu yidhi uma la aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin markuu yidhi wala aamurannahum fala yubatikunna aadaana alancaam waan farayaa oo xoolaha dhagihiisa ay jarjari doonaan ayagoo igu dhowaanayaan oo adna ku khilaafayaan walaamurannahum falaa yuayirunna khalq allah waan fari markaasay ilaahay uunkiisa ay bedelayaan unkii hadda waad aragtay qaar carabka silsilada ka raara ararka saas carabka dhega yacnii waxaad qaar halkan naasaha qaar ay ka muxuu ahaa silsilooyin qaar waxay sheegeen farjiga xataa rag dumarba oo ku xihan silsilooyin horsay wadaraan adduunka imtiaanka dhahaysa yaash waa imtixaan marka walaaamurannahum fala yuayirunna khalq allah kuwaan dareeriban soma arkn masaaid iyo tiimkan soma arkn iyagana saas wada raraa kulli shaydaana amraya yaa soomaalida nood aragteenoo hadda wiilasheenni iyo gabdhaheenni xaalado culus bay ku sugan yihiin nasal allah asalama walcaafiya qofku waxyaabaha qaar markuu arka ma rumaysanayo xataa waxyaabaha qaaroo hadda jiro lama rumaysanayo a ninkabeentiiswa ah, waxba kama jiraan aslan ninkaas sidiisa ah, horta muslims waa gaal may yani waxaad samayna qofka isaga ah waxa saas u geynaa inta badan qalbiga imaankiiimaankiia faaruq zero inaad noqdaa laga yaaba iimaanka qofka cawradiisa ay bannaanta oo kadibna waxa kulahaa <laughs> cawrada banaan waa lagu tukan karaa aabihiisu kaga baqaya aabihiis ayaa war salaada kaama ansaxaysa marka la yihahda ayaad ka baqaya hooyadiisu ka baqaya wuxuu kaga baqayaa mujtama bulshadii war inkaan qof muslim laa tahay waaan war salaad waa ku ansaxaysa inuu dhah waa kuwii muxuu ahaa beriga shuuciyadda ay jirtay in badanoo ka mid ah soomaalidu way gaaloobeen oo raggii madaxda ahaa ka mid in badanoo ka mid ah way gaaloobeen yacni gaalnimada maogtahay qofka markuu aamina waxaan diintan inay wax macno lahayn oo takhaluf iyo dib wax adaa yihiin oo dad un adiga aa mararka qaar hadda dadka waxyaabaha khuraafada aaminsan maarata soo ma dhehaysa waxaan wax oo khuraafo aaminsan waa soo ma dhehaysa diinta islaamka qofka aaminsan saasay ka aaminsanayeen qaaraa kacbada masjida nabiga iyagoo galaya lalahdo waxa lagu rya waa wax macruuf oo la yaqaano ninkaas waa la yaqaana waryaa war adigu ilaahay ma rumaysnid waa soomaali ilaahay ma rumaysa waa ogsoonahay maxamasi ku geli masjid markaasuu yidhi diin qawmi diin qawmi af carabiga kaa baday adiga wuxuu ku le aniga waa diin tolkay wuxuu yidhi markaan galan ardo anoo weyse qabin aan geli anoo weyse qabin aan geli waanu la foorarsan ilan kama hari karo qaar waxaa naqaana annaga markii muraadaha laiskugu yimaada iyo munaasabaadka ya way tukanayaan lakiin mad weysanayaan laa yatabada'uun hadda nool mad abadan mana tukadaba aslan nihaaiya maba tukadaba maxaa yeele ninka wuxuu aaminsan yahay waxaanam annaga aan dad un waalan oo majaaniin oo xayawaaniin ah oo wax aan muxuu aha la caabudin caabudaan oo caqligooda uusan shaqaynayn aan nahay aaminsan yihin dadka ayagoo noocaas ahaa waxyaabahaas markay dadkan hadda isjejeexan oo gaalada isku shabaha noocaana ah, iimaankiiya meesha ka faaruqay marka dharkan wanaagsanad wadata iyo diintan aad sheegaysa waxaanba si aad kaaga hor imaad uusan aqoonin ood waxan waa beenkugu dhah ilan bulshadii yaa riixays oo ama gaalan ku u yihahdo ma awoodi karo laakiin waa dhaqangaalaad dhaqangaalaad wa wa calayhi marka ka isaga ah warkiisa lama dhegaysanayo cawrada waa la yaqaana cawraة الrajuli maa bayna الsurati والrukba sidaa weeyaan markii inta udhexaysa haddii intuu meel u dilaacsada qararsada u yihahda gacantan haddii ay ka yar tahayba waxaa weeyaan salaad waan ku tukan karaa war adi bafiir nab nabka igu daran xumaantiisa iska wata wiise haddana wuuu ku marma ma inta haddii ay gacanta ka yar tahay inta duleesho salaad lagu tukan karaa isagaa u qastay waxaan soo qaatay noocan qofka markay culimmada ka hadlayaan cawrada bannaankeeda iyo inta waxaa weya qofka macfiga oo loo cafin kara haddii ay bannaanaato laga hadlaa waa qof ay duruuf u geysay oo wax yaraata u xirta aan la oo faqri iyo lacag la'aan iyo dhar la'aan ay ka taallowa oo kadibna xitaa isagoo qaawuna tukan kara markaas qofka asaga hadduu waayo waxuu sameey oo xurmatwaqti ilaalinaya culimada waa taqaana laakiin nin isaga u qastay oo dharkii qurux badnaay oo isku aadanay inta ka soo tagay mid muxuu ahay guran ilaahu faqiir iga dhig ilaahu muxuu ah gaaji idil ilaahu waxaa weeyaan eh, eh, dharlaadhi dhig iyo saas ku ducaysani leyla nahaar kaas maxaa laga dhegeysanaysa kaas waxaa weeyaan karaamo ma laha laa karaama walaa khayr allah hanuuniy waaya hay baabu aljubbatu fi اlixraam kootiga amaba koorka qofka markuu muxrimka yahay inuu xihan karo inuusan xihan karin ma xihan karo ma xihan karo maxaa yeele waa dharkii loo talay jirka xadiidka laba kun lix boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixun duuna qowlihi uma adaa uma axdi ixraaman fainahu shaad kelimadaas oo axdi ixraaman ixraam la imow intaas ayada waa shaad laakiin xadiidka intiisa kale waa saxiix xadidka laba kun lix boqol iyo iyo siddeed iyo lixdanaad qaala alimam n abarna nuux ibnu xabiiba alqawmasi wa iqatun suniy qaala xadana yaxya ibnu saciid alqaطaan qaala xadana ibnu jurayj cabdimalik bn cabdi bn jurayj wa iqatun faqihun faadilun yursil wayudalis qaala xadaanii caطaa ibn abi rabax wa iqatun faqihun faadilun kaiiru irsaal can safaan ibnu yaclaa ibna umaya wa iqa can abihi aabihiis oo ah yaclaa ibna umaya waa saxaabi jaliil radi allahu ta ada anahu isaga qaala wuxuu yidhi laytanii hallaytaye hallaytadaye ara maan arka rasuul rasulk a sal slm wa huwa rasuulkan yunzalu calayhi isagoo lagu soo degaa oo waxyiga aad ilaahay ku soo dejina wa tacaala allamaa indhaha ansaara arrintaas muxuu ahaa tamaninaya fa goor naxnu annagana biljiciraanati mee jicraan la yidhahda oo maka agteeda aan joogna wالnabiyu nabigeenna sal sl fii qubatin qubad aad ku jiro tendha faataahu alwaxyu baa u yimid faashaara ilaya cumar cumar ayaa mxuu ahaa ii ishaaray an tacaal warkaali faudkhiltu ama faadkhaltu waxaan geliyay ra'sii madaxayga alqubata qubadii iyo teendhadii ayaan madaxa meel ka geliyey oof ah ama duleel ah ama albaabkiiba aan madaxa geliyey faataahu rajulin baa u yimid qad axrama ku xarmaday fii jubbatin jubbad koor ayuu ku xarmaday bicumratin cumra mutadamikun biiib catarna iska buuxi oo iisha cataruu iska buuxiyey hy ninkii marka faqaala wuxuu ya rasu rasuulka allow maa taquulu maxaad leedahay saad u aragtaa fii rajulin qad axrama ku xarmaday fii jubbatin koor koor iyo jaakeed waxa u taqaanaan isla markiiba id unzila calayhi اwayu wayiga lagu soo dejiye hadalkiisa marka taqdiim i taakhiira ku jiro oo markuu madax meesha gelina waxaa ka horreeyey ninkan inuu nabigeenna weydiiyey fajacala اnabiyu nabigeena wuxuu guda gelay sal slm yaqutu lidalika arrinkaas inuu khuuriyo ood yanii culayska saarnay uu la neeftuura fasuriya canhu nabigu waa laga faydey calayhi salatu slam wayigii iyo culayskiisi waxay waad garanaysaa culaysku u lahaa mararka qaar waxaa weeyaan saxaabada waxay leeyihiin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo bowdadayda muxuu ahaa madaxa saa u saaran ee waxyiga caaisha ka mid a iyo saxaabada qaybo kaleo ka mid a bowdada inay muxuu aha marka waxyiga ku dega culayska nabiga suu culsaana inay bowdada burburto oo laftii ay qurdudum tidhaahdo ayaan ka baqi jirnay leeyihiin xaalad adagay ahayd maalmaha aadka u qabooban oo qofka wiilkaas ku garaacana waxyiga markuu ku degaa waxaa weeyaan siduu u kululaada dhidid waxaa ka soo bixi jiray kaljumaan sida murjaanta oo kale kuuskuus ah kasoo dhihi jiray xanuunka aad qaba waxyiga waa tii nabigeena u tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam oo qaarkiis uu yidhi yaأtiinii mila salsalat اljaras danowga kiisa aad ku dhawaaqa badan qalala ayuu ugu imaanaya marna nin baa ii imaanay o ila hadli marna korsiyaa loogu fadhiisani marna ruyaa loogu imaani noocyo kala duwan ayaa nabigan loogu waxin jiray calayhi salatu salaam falamaa goortii fajaca nabi nabig wuxuu ga slm yaqutu lidalika arrinkaas inuu quriyo fasuriya cadan waa laga faydi faqala wuxuu yidhi ayna arajulu ninka aaway alladii kaasu sa'alanii aniifan goordhow su-aashay weydiiyey fautiya birajuli ninka ayaa loo keenay faqala wuxu yidhi ama aljubatu jubadii miya fakhlachaa siib iska bix iyad wa ama iibu catarka miya faqsilhu iska dhaq uma axdi ixraaman meesha laisku haysta marka oo shaadka waxaa weeyaan axdi ixraaman maya taas kuma jirto weyaan axaadiid kaloo saxiixayd ayaa diidayso qaala abu cabdiraxmaan annasa'i wuxuu yihi raximah اllah uma kadibna axdid ixraaman eraygaas ama keliimadaas maa aclamu ma ogsooni axaddan qof qaala huu yidhi hayra nuux ibnu xabiib nuux ibnu xabiib oo xadiidka ruwaadiisa u horreeyey oo sheekhiisa alqowmasi qofaan ahna warkaas sheegay ma ogi walaa axsabuhu axsibuhu uma malay maxfuudan in mid la xifdiyey oo la qaadana inuu yahay uma malay wallaahu subxaanahu wa tacala aclam baabu nahyi reebid laislaam iyuu baabkaan u baab yahay can اqamiisi can lubsi اqamiisi qamiis xihashadii lmuxrimi qamiis annaga waxaan u naqaanaa midkan dheer waana sax laakiin wax kasta oo garbaha la gashto oo saan u taran ama ha dheeraado oo waxaa weeyaan ha taga haqawiyada ha taga amaba jilba ha jooga amaba halkaan shaatigan cadiga ha noqdo qamiis ayaa loo yaqaanaa laakiin qamiiska keenna aan wadano oo weyn iyo kan hadda walaalaheen bakistaaniyiinta iyo hindidii ay wataan labadaba way fiican yihiin saas weeyaan waayahay shatigeenna xataa ma xumo qofkii wax fiican hoos ka xirta ma xumo keena laftirkiisa waayahay hahay xadidka laba kun lix boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadis saxiixa qaala alimamu nasaai akhbarana qutayb bn saciid can malik ibn sam dar hijra can naafic can cabdillahi bn cumar radi allahu tacala canhuma ana rajula ninba sa'ala rasul rasulka weydiy sal slam maa yalbas lmuxrimu qof muhrim muxiran min athiyaaba dhar faqala rasu u sl sm laa talbasu qumusa qamiisyaha xiranayna waa jamcu qamiis wala camaa'ima jamcu imaamatan wey imaamyaalkana ha xiranayna wala sarawiilaati sarwaaladana ha xiranayna wala baraanisa dharka koofida iyo shaarka isku talanlahna ha xiranayna oo burnaska loo yaqaana wala khifaafa qofka ha oo kabahan dheer na xiranayna oo ilaa hanqoyada soo dhaafi ilaa axadun qof mooyaan laa yajidu aanan helaynin naclayni laba kabood aan helaynin falyalbasa xirta khufayn laba khufaa xirto waliyaqطacahumaa haka jara asfala min alkacbayni hanqowyada meel ka yar hooseysa ka jaro walaa talbisu shayan ama talbasu waxaynu shayan shay masahu tata azacfaraanu zacfaraan walalwarsu iyo haruud iyo wixii la midka weeyaan baabu nahyi rabin iska rabi baabkan u baabiya can lubsi saraawiil fi lixraam marka qofka ixraamka u xirto inuu sarwaale xirto diidadiisu diida ayuu baabkan u baabiya xadiidka laba kun lix boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nas akhbarna camr cali falas wa iqatun xaafid qala xaddaثani axmed sacid alqataan waa ninkii ad taqaaneen oo imaamka ahaa qala xaddaثana cubaydullah ibn cumar ibn xafs ibn caasim ibn cumar ibn khطaab radi allahu tacaala can cumar wa iqatun habt qala xaddaثanii naafic mowla cabdillahi bn cumar can ibni cumar cabdillahi bn cumar bn khطaab radi allahu tacala canhuma ana rajula ninba qaala wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow maa nalbasu maxaan xiranaa min ahiyaabi dhar xaggii idaa axramna haddii aan iraam xirano maxaan xiranaynaa qaala wuxuu laa talbasu lqamiisa qamiisa xiranayna qaala camar camar wuxuu yidhi ibnu cali fallaas weeyaane maratan ukhra alqumus ayuu yidhi saasuu yidhi alqumus wala alcamaa'ima cimaamadana xiranayna wala saraawiilaat sarwaalana xiranayna wala alkhufayni labada qufna xiranayna ilaa an laa yakuuna inuusan ahayn liaxadiikum midkiin u sugnayn naclaan laba kabood falyaqطachumaa ha ka jara asfala min alkacbayn labaa hoostooda walaa hawban maranayaan yuusan qofka xihanayn masahu u taabto warsun haruud walaa zacfraanun zacfaraan baabu ruksa fii labsi saraawiil liman laa yajid izaar qofkii aanan hoosgunta heli karin oo ixraamka uu ku ixraamto inuu sarwaalka laftirkiisa xihan kara ayuu baabkan u baabiyo loo ogolyin baabi daruuraat hadii laba kun lix boqol iyo ko iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa ah qala imam bn sacud abarna qtay bn saciid qala xadadna xamaad ibn zayd ibn dirham waثiqaة tabt can camr bn dirham waثiqaة tabt can jaabir ibn zayd alazdi waثiqaة faqih can ibn cabaasin radi allahu taala anuma qawli cbdulahi bn cabaas samictu nabiya nabigeena ayaan ka maqlay sal sl makhtuub isagoo khudbayni wa huwa nabigeenna yaquul uu leeyahay asaraawiilu saraawiisha ama sarwaalka liman laa yajad ilizaar qofkii aanan hoosgunti heli karin aad ku xirmada uu xihan karaa waalkhufayn labada khufna liman laa yajidu naclayn cidda aanan laba kabood heli karin ayaa iskale lilmuxrimi qofka muxrimka ayaa iskale weeyaan saas ayuu nabigeenle calayhi الsalaatu wasalaam marka haddii aad wax kalood ku xarmato weyde kabahaas khufaynka waxaanayn haddii aadna heli karin khufaynka marka waxaad samaynaysaa aqawyada hoostood ah, wiii ka marka hoos aad u dhaftaad jaraysaa inta kor waa iska tuuri agga iska dhigi haddii aarta isku kara markaad ku dhammaado xajka ama sidaaba ugu tag haddii aad eh, sarwaal waxaana heli karinna waad ku xajinaysaa saasuu nabigan sal allahu alayh ali waslm lakiin asal ahaan lamaba wayna biidn lah caza wajal haddii laba kun lix boqol iyo labaiy toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimamu nasacid abarna ayuub ibnu moxamed alwazaan wa qaala xadaana ismaaciil ibnu culaya waiqatun tabt can ayuub ibnu tamiya sakhtiyaani waiqatun tabt can camr bn diinaar waa saas can jaabir ibn zayd alasdi wa iqatun faqiix ibn cabaas radi allahu ta ma qal cbdulahi bn cabaas samictu rasul ka maqla sal slam yqul isagoo dhan man lam yajid qofkaan helin izaaran hosgunti falyalbas saraawiila sarwaala xirto ama sarwaal xirto waman lam yajid naclayni qofka laba kaboodan heli karin falyalbas khufayni laba qofood ha xirto laakiin waa inuu ka jara hanqowga yar hostiis uu ka jara baabunahyi reebid iska raabiyu baabkaan u baab yahay can an tantaqiba almar'atu haweenayda inay niqaab xirato alxaraam ay almuxrima ee muxrimada ah inay niqaab xirato in loo diida ayuu baabkan u baabay laba kun lix boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam bnu sacid akhbarna qutay bnu saciid qaala xaddaana layt ibnu sacd can naafic bni cumar qaala wuxu qaama rajulun nin baa istaagay faqala wuxu ya rasul rsulka allow maada ta'muruna maxaadna faraysaa an nalbasa inaan xirano min ahiyaabi dharka xaggii oo fi lixraami xilliga ixraamkaan xihannay faqala rasul wuxu sal slam laa talbasuha xirna alqamiisa qamiisa xirannina walaa saraawiila sarwaalana xiranina wala alcamaa'ima cimaamadana xiranina wala albaraanisa burnuska xiranina wala alkhifaafa qofka xiranina ilaa an yakuuna inuu ahaado axadun qof laysat lahu nacraan laba kobood aanan haysanin inuu halkaa jooga mooyane kaanadan marka waxaa wey waa kaanada taamka ahayd aan filayaa anlaa yakuuna axadun mataamis naaqisa Mm. tam weyaan tam weya alaa yakuuna axadu laysa lahu naclaan ay u sugnayn falyalbasa xirta alkhufayn labada khufa xirto maa asfala min alkacbayni falyalbis alkhufayn khufaynka ka xirto maa asfala min alkacbayn hanqawiyada wix koose ha ka xirto oo inta kale ha jara waa macnaheedu walaa talbas wax xihan shayan shay oo min ahiyaaba dhar masahu zacfaraan zacfaraan u taabtay walawars iyo haruud walaa tantaqib almar'atu haweenayda niqaab ma xirato alxaraam ay ilmuxrima ee muxrimka ah walaa talbasu ma xirta alqufaasayn sogsiyada gacmaha loo xirtana ma xirato marka qofta muxrimadda ah labadaa shay uma loo ogolayn baalaha gacmaha la gashto glofska ahaanta ah looma ogola inay wejiga xiratona looma ogola laakiin yaa sheekh hadda he eh, way wataan waxaa weeyaan ay wataan qaar waxay samaynayaan koofi ay xiranaysaa kadibna maradii ay kor ka soo dayni saas koofisa u dheer qaar niqaab ay wataanba laakiin waxaa la rabaa ariiqo waxaa jirta umuna caaisha ay samayn jirtay radia allahu tacaala canha wa ardaha gabdhahana lagula taliyo horta midka caadigoo dhabta ah lama ogola laakiin waxaa la samaynayaa gabadha wejiga in wejigeeda la arka ma rabto oo ajaanib ay arkaan inay niqaab xeratona ma rabto caaisha waxay samayn jirtay markaan xajka aan aadno waxay dhihi jirtay waxaan samayn jirnay khimaarka iyo gambada ayaan marka aan madaxa ku dayn jirnay markay safaraydii dadka raggana soo maraan deeb ayaan ku siin jirnay markayna dhaafaanna waan iska qaadi jirnay marka niqaab waxaa la yidhahdaa kan wejiga loo talay laakiin midkaan kor laga soo daynaa oo muxuu ahaa maro weynoo gab isku yara siisa iyo noocaasa ishkaal weyn ma laha insha allah ya niqaabka asal ahaan xaalaadku waa kala duwanta kaba soo qaad caaisha waxay leedahay markay ragga safartana soo maraan maradaan isku dayn jirno marada culama waxay ku fasireen marka mara aanan wejiga ugu talnayno madaxaas kora gamba ahaan u saarnayd qaybteeda weyneed ay leeyihiin marka dumarkaas waxay sameeyaan xajka markay tagaan niqaabka cadig ma xiranayaan kor waxay ka gelinayaan niqaabka noociisii madaxa ay la gelinayaan kadibna wuu gidisnaanaya marka ajaanib ay soo maraanna way daynayaan laakiin eh, maritaan maahan ajaanibtii a meesha suuranba saasaad aragtay marka oy iska wataan ishkaal weyn malaha marka kan la diida waa midkaan wejiga u samaysanoo weji ahaanta loo xiro oo kaas weeyaan waay haddii ay iska daysat wejigeed iska banaysataan insha allahu tacaala nusuusaa ku soo aroortay in wejiga uusan cawro ahayn qaarna iyadoo cawro marka waa masale iska khilaafi oo culays weyn ma jiro insha allah tabaaraka wa waaya hay aruqsa afwan baabu nahyi an tantaqil mara soomayn waa ka baxnay ay xaggaan ugu annahyu can lubsi albaranis fi اlixraam burnuska marka ixraamka lagu jiro in la xirta reebadiska baabkan waa xadiid sarwaal sarwaalada ha u dhowaanina wala albaraanisa burnusyadan ha u dhowaanina koofiyadda iyo khamiiska isku taran walaa khifaafa qofna u dhowaanina ilaa axadun qof mooyane laa yajidu aan helin calayhi laba kabood aan heli karin falyalbas xirta khufayn laba khufaa xirto walyaqtachumaa haka jaro asfala min alkacbayn labadahan qow hoostooda wixii ka korey haka jaro weeyaan walaa talbasu shayan haxirina shay ha xirinina masab taabtay azacfaraan zacfaraan walaalwarsu iyo haruud haddii laba kun lix boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai axbarna moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya waa iqa wa camr ibn cali fallaas waxaa weeyaan waa iqatun tabt qaala waxay yidhahen xadaana iqatun xaafid xadaثna يزيد wh بن بن hاrون wa ثiqة mطqin caabid qala xadana yaحya بن سacيid القطاn mis alanصاri weeyaan wa ثiqة tabt xuja can cmar بن naafic mowlى cabdالlahi بn cmar ayaa dhalay alcadw wa ثiqة can abihi abis naafic mowlى cabdالlahi بn cmar wa ثiqة tabt فaqih mashهوur can ibn cmr cbdالlahi بn cmr بn khطاab radي الlahu taعalى canهuma أna rajula ninba sأla rasu rasulka weydiy sal slm maa nalbasu waxaan xihana min aثiyaabi dharka maxaan xihannaa idaa axramna haddii aan ixraam xihanno qaala wuxuu laa talbasu ha xihana alqamiisa qamiisa ha xidhanina wala saraawiilaat sarwaalada ha xidhanina wala alcamaa'ima cimaamadana ha xidhanina wala albaraanisa burnaskana ha xidhanina wala alkhifaaf qofka ha xidhanina ilaa an yakuuna inuu hada axadun qof laysa lahu naclaan laba kabood aanan haysanin falyalbas ilkhufayn labada khufaa xirto asfala min alkacbayni labada hanqowd hoostoodana ha gaarsiiyo oo inta kor ka saara weyaan walaa talbas waa xirn min ahiyaab dharka xaggii shayan shay masahu u taabtay warsun haruud walaa zacfaraan yuusan taabanin saasuu nabigeen le sal allahu calayhi waaalihi wasalam xajka marka waxaa weeyaan waxyaabaha maxduuraadkiisa oon loo dhowaan karin way badan yihiin waxaa ka mid ah catarka lama taaban karo waxaa ka mid ah barki hadda aan sheegnay waxaa ka mid ah timaha meel ay ku yeelaanba lama taaban karo lama goyn karo looma qasdi karo waxaa ka mid ah cidiyaha lama jari karo waxaa ka mid ah ninka ragga ah madaxiisna ma dabooli karo sogosna ma xihan karo qufaazayna dumarka ma xihan karaan okiyaalahay saacadda dhib ma lahan dalladda dhib ma lahan waxaa weeyaan dumarka ayaga marka isagos waa ihan karaan midab kasta iyo nooc kastana waa ihan karaan ragga laazim maaha midabka cadaanka ayaa fadli badan laakiin cagaar haddii aad laba go cagaar kor i hoos qaadato ama madow qaadato ama buluug qaadato ama cagaar qaadato wax ishkaalo kusugan maaha laakiin hadda waad aragteenoo kulli waa la cad yahay cadaankaana fadli badan iskuma dhow dharka sidiisaba kancada fadli badan waana tan lagu wada xajiyo xajka qisastiisa iyo cajaa'ibtiisa ma yara waxyaabaha la yaab kala oo la sheego waxaa ka mid a ah ninka la yidh cabdulaahi ibn mubaarak raximah اllah imaamkii sanadna wuu xajin jiray oo weliba dad badan ayuu xajisan jiray xoolihiis sanadna sanadna jihaadku aadi jiray waa ninkaa taqaanin man huwa cabdullahi mubaarak raximah اllah nin salaf ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay mar kasta oo intaan xajka aan dhammaysto oon kacbada imaado oon weliba aan istaaga sacyiga aan istaaga marwa safaan ka bilaabay marwan ku dhameey toddobadii markay dhammaatay ayaan istaaga oon dhaha ilah ag u jeestaa ilaahayow xaji dambe isoo celi xaji dambe isoo celi ilaah wuu ka aqbalaa tig tig tig tig tig tig toddobaatan xaj ayuu saa kusoo xajiyey oo mutawaaliya maalintan wuxuu yidhi ilah waan ka xishooday intaan ka badan ilaah waan ka xishooday hadduu toddobaatan soo xajiyey markuu aji bilaabi meeqo jiraad umaynaysaan qiyaasti labaatan miyuu ka yaranaya ya kama yaranaya inta badan marka waxaa weeyaan ducada sidii loo ajiiba ay ka mid tahay waxyaabaha xajka cajaa'ibta waxaa ka mid ah indhahayg waxaan saaray nin sheekh ah oo gobolkan soomaalida etoobiya ay deg kamid ka imaaday ayaan sagaashan iyo sagaalkooda xajinay tiimmana sheikhu u yah adduunka moogtahay jahliga waa laba qaybood jahli basiia ah, oo qofka waaan waaan maxay yihiin ma aqaan hadduu yihahdo maashaan korontada afkeedan hore maxay tahay ma aqaan qofka hadduu yihahdo waa l jahli basiid waa jaahilnimo iska fudud waxaa ku filan in mxuu ah in la yihahdo warya waa la yihah baashaan xiriiriso ama qaybisa laha bes wuuba qaatay fag dhiba ma laha laakiin hadduu ku yihah maya baashaan sooma saas u fiir markaasu war baashaan soo soo diyaarad maaha diyaarad weeyaan ka dhaadhacsan diyaarad wa war sheekh diyaarad ma ahane waa qaybisa maya diyaarad wa kaas waxaa la yidhaha jahlu murakab waa jahni isdul saaran marka wadaadkii khayr allah siiyo shee xuseen la dhihi jiray nin hood ku dambe maqa allahu naxariis hadduu dhinta dunolol yahayna allah xafdiyo nin waa yeelow ahaa wuxuu dhahay safo iyo marwa sida sida dawaaf kacbada toddoba jeer safaa laga bilaabayaa marwaa la tegi kadibna waxaa la imaanaysa o waa la tirinaya kadibna waa la dhaqaaqi mar waa la tegi safa loo soo noqoni mar labaada la tirinaya aabba caley raxmat ullahi ayaa marka ayaan isla jirna o isla wada xajinayna marka aabba wuxuu yidhi war sheekh xuseen waxaan wixii aan kutubaha kusoo arki jirnay ma ahan waxad yeeli fiqigii iyo cilmiga aan baran jirnay waxaan weligeyn waxaan maqlman waxba ma wada yiri sheekh shacali adig iska waxaba kama oged iska joog marka ana afkay mxuuah waa dhawaaqay groub ayaan ka soo goy marki waxaad yeeleysaa waad dhimanaysaan meesha meelada toddoba boqol oo mitir ama siddeed boqol oo mitir waa haddii hal kilo mitir ay gaarayeenba meesha dhirkeed oo aragteen toddoba boqol oo mitir waa ugu yaraan oo zaxmo ahoo dee saas laysu ceerina saa loo soconi marka afar iyo toban jeeroo mariyey cumradii xajkii aan la imaaday afar iyo tobanka ayuu mariyey ya todoba sii socod iyo todoba soo socda ayuu mariyey waxyaabaha la yaabka looga qabsaday ka mid ahayd oo qariibkaa nag waan soo noqonnay yaa sheekh xaaji aadan adiga kugu dha a a ma sax bas war sheekh waa sidee <laughs> warka raggi raggi raggii markii dambe oo culimmadii inta lisu tagay wixii ay ogaadeen sheekhii inuu ka soo noqdo mina ayaan ku naqaashanay iskugu tagnay oo xataa yani abadan tabtii ayadahayd anaa iri hadduu mogta yeela sheekhnimadii aa dhacays sheekhnimadii hoos u dhici wiilashoo yaraa muxuu afgambiyaan la dhihi marka waxyaabo badan ayaa iska jiraan insha allahu tacala oo kolleyba w xaj ku saabsan si fiican baan ugu dhargi doona biidn illahi tabarak watacala ilah waxaan ka baryaana biasmaa usna wasifaat ulaa inuu xajka noo furo cudurkan naga dulqaado muslimiinta inta xajisayn ilah xajkooda u aqbalo mar labaad iyo mar saddexaad iyo markastan ilahay ku celceliyo inta aan xajayna ilahi subxana wa tacala xaj sahlan aada u yasiro waayo caafimaad iyo cafis iyo wanaag helay hada wallah aclam wasal allah ala rasuuli mustafa